الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وليس قول ابن عباس إنه رآه مناقضا لهذا ولا قوله رآه, رآه, رآه بفؤاده وقد صح عنه أنه قال رأيت ربي ربي تبارك وتعالى waxaa inoo dambeeyey tacliiqii ku saabsanaa <clears throat> nabiga sal ly slam habeenkaas la dheelmiyey inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala arkay iyo in kale saxaabaduna isku khilaafeen buu sheekhu soo sheegay raxmat ullaahi tacaala calayh ibnu cabaas asagu riwaayaad mudlaqa ah iyo mid muqayida ahba intuu inay soo arareen buu tilmaamay caaisha ibn mascuudna ay inkireen <clears throat> oo ru'yada iyada la sheegay ay tahay jibriil ayuu soo hormariyey sheekhu axaadiidtii fii saxiix muslim ku timidna qaybuu ka ishaaray raxmat ullaahi tacaala calayh ibnu teymiya marka wuxuu rabaa inuu jamciyo nafyiga ka soo hora ibnu cabaas eh, iyo caaisho iyo ama riwaayada muطlaqada ibnu cabaas iyo muqayidada inuu ururiyuu rabaa sheekhu marka wuxuu yidhi ilahay u naxariistee walaysa qowl ibnu cabaas ibnu cabaas qowlkiisu ma aha uu yidhi inahu ra'aahu ilaahay buu arkay nebigu munaaqidan mid ka hor imanaya lihaada arrinka aynu soo sheegnay oo nabigu sal slam inuusan rabbigii arag nuurun ana araah iyo ra'aytu nuura axaadiiaas iyo ijmaaci uu soo guuriyey saciid cumaan bnu saciid addaarimi asaguna uu soo guuriyey itifaaqa asaxaaba calaa annahu lam yarah buu ujeeda asagu ibnu cabaas wuxuu yihi ra'aahu daarimina wuxuu saxaaba ka soo guuriyey ana rasuula sal ly slam lam yara rabbahu fii leylati اlisraa'i walmicraaj labadaa hadal in laisku keenu marka rabaa sheekhu walaa qowluhu uu yidhi ra'aahu bifu nabigu ilaahay buu arkay qalbigiisa ka arkayna hadalkaas saxaabada laga soo guuriya ka hor dhiman mahayo maxaa jira waqad saxa canhu waxaabaa ka asaxay rasuulka annahu qaala inuu yidhi raaytu aytu tabaaraka wa tacaala rabbigay baan arkay xadiidkii dheeraay axmed iyo tirmidi soo saareen ee ku saabsanaa nabiga manaamkiisi fii miqtas almalow lacla xadiidkaasuu tilmaamahaya xadiidkan dambe marka ra'aytu rabbii tabaaraka wa tacaala asagu manaan buu khusay iyo riyo weeye ma khuseeyo habeenkii nabiga la dheelmiyey ama la dhoofiyey walaakin lam yakun haada fi lisraa xadiidkan dambe ra'aytu rabbii tabaaraka wa tacaala israaga kuma saabsanay walaakin kaana fi lmadiina madiinu arrinkaasi ay ka dhacday lama xtubisa canhum fii salaati subx salaadii subax markuu nabigu saxaabada ka daahay usoo bixi waayey markaas markuu nabigu u yimid bay weydiiyeenoo nabi allow caaw waa ku weyne meelaad ka baxdayba uma akhbarahum wuxuu u sheegay can ru'yati rabbii tabaaraka wa tacaala tilka alleylata fii manaamihi xalay in la dheelmiyey oo raya ahaan iyo manaam ahaan kadibna ilaahay uu arkay oo su-aal la weydiiyey arrimahaasuu nabigu u sheegay saxaabada marka nabigu tuuleya ra'aytu rabbii axaadiisa sokey ibni cabaas iyo khayrkii aba waa riya waa ru'yatu manaamin oo ka dambaysay israa walmicraaju xataa madiine ka dhacdoon shuqul ku lahaynba maka ta hore marka waxaa ku yimid ibnu cabaas riwaayaadkiisii ilaahay waa arkay iyo ra'aahu bifu'aadihi iyo inkaarka caaisha ibnu mascuud xal waynu jamcinay qadiyada iyada ah oo salafku qaybo qaba nabigu inuu habeenka ilaahay arkay subxaanahu wa tacaala oo bicaynay ra'asihii ku arkay iyo qolyo qaba muusan arag iyo qolyo qaba waa arkay laakiin bifu'aadihi ayuu ku arkay qolyaha bifu'aadihi buu ku arkay yidhi ishkaal baa lagu soo arooriyey oo ah nabigu sala allahu caleyh wasalam ilaahay horaanba qalbigiisa waa ka arkahay oo arkidda qalbigeed sheegaysaan hadday tahay iimaanka iyo cilmiga iyo macrifada iyo allaweyniinta iyo in muxuu ahaay aada ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbiga ka taalacato nabigu hawshaas ummadda iyo khalqiga ilaahay dadka ruuxa ogu macrifo badan ee alla ogu yaqaanu ahaa kaana ilaahay u ka muqaarabayn jir nabigu biqalbihi caaliman bihi caarifan bihi mucadiman lahu min qalbihi oo qalbiga nebi maxamed laxdaba ilaahay subxaanahu watacaala ma faaruqaynin marka ra'aahu bifu'aadii maxay faa'idaysay baa layidhi haddaad cilmi iyo kashfi oga jeedaan nabigu daa'iman wa abadan hawshaasi gacantuuba ku hayayba qolyaa waxay yidhahdeen marka taa waxaan kaga jawaabaynaa macrifad iyo cilmigii ma ahee nabigu waxaa loo kordhiyey basar iyo arag baa loo kordhiyo oo indhihii guluubka ee bannaanka yaallay baa qalbiga loo geliyey markaasuu alla ku arkay indho lamidoo kuwii meeshan ku dheganaa ayaa wadnihiisa lagu rakibay markaasuu alla ku arkay waxaa leey looma baahna takallufkaas ama soo gaabsado sida caaisha bannaanka istaaga iyo ragga ku raacay ama nagu soo raaca anagu xataa rabbi ilaahay waa arkay rasuulka ilahay waa arkay maalin habeenka asaga ah marka adu aduu ragga u badana qadiyadda ka hadlay aadna u faahfaahashay wakhtina ku baxshay ee taageero difaacay in nabigu sal ly slam habeenka leylatu sal micraaj allihii rabbiga abuuray uu arkay una dhowaaday indhahana uu saaray oo ru'ya basariya ah waxaa u xoog badan ibnu khusayma fii kitaabi tawxiid buu ku sharxaa fii kitaabi tawxiid wuu faahfaahiyey baxi dheeroo qayima ayuu ku leeyay xaafidkuna uu khulaaseeyey fii fatxi ilbaari wa calaa haada ra'yiga aanu soo sheegnay buu bana imaamu axmed raximahu اllahu tacaala ku dul dhisay ayib in la inkirana ma aha buu rabaa inuu yidhahda ibnu qayim ilaahay aragtidiisa la inkiro nabigu inuu arkay intuu noolaa in la yidhaahdo muxuu ahay ru'ya basariya ahaydna ma aha buu leeyahay oo cayaanan ah cayaanan buu nabigu ilahay u arkay ru'ya manaamiya laakiin haddaad u jeedaan habeenka nabiga la dheelmiyey ru'ya fu'aadiya ahayd bu asagoo ku gebagabayn doonaa labada ha kala qaado buu leeyahy wa qaala axmed wuxuu ihi markii la wey nacam ra'aahu xaqan si dhab ah ayuu rasuulka allah u arkay manaam buu u fa ina ru'ya alambiyaa'i xaqun ambiyadu ru'yadoodu xaq weeye waa dhab walaa budda inay xaq noqotana waa laga maarmaan walaakin lam yaqul axmedu raximah اllahu tacaala ma odhanin inahu ra'aahu bicayni ra'si yaqdatan nebi maxamed rabbigii buu arkay labadiisa indhood buuna saaray isagoo soo jeeda muusan dhin axmed buu le riwaayad axmed laga soo guuriyo oo mutlaqa ah oo laga fahmi karo inuu u jeedo ilaahay indhihiisa tooskuu ku arko ku fiirsha habeenkii nabiga la dhelmiyey tacdiiman waxtiraaman lahu maadaama nebiyullaahi muusa mubaasharatan iyo si kifaaxa alla oola hadlay nabiga waxaa lagu karaameeyey rabbiga abuuray inuu si toos u arko oo indhihiisu xamilaan alla inay arkaan meesha muuse uu awoodi waayey ilaahay qowgii iyo jabalkii qayb cadamadiisa ka mida ah uu tusay inuu adkaysan waayo marka wuxuu muuse xamili waayey ayuu nabigu xamilay indhihiisu xamileen ayib ilaahayna um, ambiyada su u kala fadilayo asagaa yaqaan halkaasay culimo badan marayaan waman xakaa canhu daalika ruuxii ka soo guuriyey axmed in ilaahay subxaanahu wa tacaala suubanuhu uu arkay indhihiisa ku arkay isagoo soo jeeda faqad wahima calayhi waa ku khaldamay axmed buu ku khaldamay axmedna hawshaa kama sugnuu leh walaakin qaala maratan axmed laakiin marbuu wuxuu yih ra'aahu wa maratan qaala ra'aahu bifu'aadihi fa xukiyat waxaa laga soo guuriyey canhu can axmeda riwaayataan wa xukiyat canhu aaalia riwaayad saddexaad baa laga soo guuriy wuxuu ujeeda ah bicayni ra'sihi yaqdatan ayb min tasarufi bacdi asxaabi baa lagaga soo gooriyey ra'aahu oo mulaqa ah iyo bifu'aadin muqayada oo laisku xambaari karo mid saddexaad oo ra'aahu bicayni ra'si yaqdatan ah wuxuu ihi waa tasaruf waa naqli bacdu ruwaad waalculamaa weeye oo asxaabtii axmeda mooyeene naskiisa sariixa ma aha buu leehay wa xukiyat canhu axmed waxaa laga soo ahaaliatu riwaaya asxaabta axmed barhkood dhaqan iyagu ay sameeyeen iyo ijtihaad ay la yimaadeen weeye oo maxay tii riwaayada saddexaad annahu ra'aahu bicayni rasi wa hada nusuusu axmeda mawjuuda laysa fiha dalika bu axmed nusuusta laga soo geliyay aqwaashiisa fi lcaqaa'idi wاlfiqiyaati wاlaxkaam ku saabsan waanu haynaa kutubteedii baanu haynaa marka kumana arna arag buu leeyahay ayada ah wa ama qowl bna cabaasin annahu ra'aahu bifu'aadihi maratayn ibn cabaas hadalkiisaasi uu yihi laba goor buu ilaahay arkay nabigu bifu'aadihu ku arkay fain kaana istinaaduhu hadduu yahay wuxuu cuskaday iyo daliilkiisu ilaa qowlihi tacaala maa kadaba alfu'aadu qalbigu muusan beeninin maa ra'aa wuxuu arkay oo uma qaala ilaahay haddana wuxuu yidhi walaqad ra'aahu xaqiiq ahaan wuxuu arkay nabigu mar'iga naslatan ukhra mar labaad buu arkay labada aayadood maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa ru'yaa loo sugay qalbigii rasulka sal ly slam haddana mar labaad baa la sugay marka maratayn annahu ra'aahu bifaadi maratayn ibna cabaas hadduu laba ayadood ictimaadhayo waاdaahiru sida muuqatana annahu mustanidhu mustanaduhu meeshuu cuskanaya waa labadan ayadood xadiid kale ma hayne faqad saxa canhu sal ly slm waxaa ka sugnaa nabiga min xadiidi caaisha fii saxiix muslim ana hada almariya jibriilu inuu yahay ayb qadiyada uu tilmaamayo ma qabanin muxaqiq laakiin xadiidkaas uu tilmaamayo uu leeyahay nabigu waxaa ka sugnaaday mariga inuu jibriil yahay waa fii saxiixi muslim xadiid caaisha u cad yaa ku cad oo anaa nabiga weydiiyey bay tiri ra'aahu nabigu inuu arkay jibriil maratayni fii suurati alatii khuliqa calayha tan dambe ee suuradoo ilaahay ku abuuray jibriil maratayntana haddee asalkii saxiixilbukhari kusuganta muslimna ku sugan tahay saxiixinka ku jirta laakiin qowlka u cad ee tafsiirka khuseeya in aayadahan lagu fasiro biruyati jibriil fii saxii muslim xadiid caaisha ku jira amaa in jibriil nabigu arkay sidii alla u abuuray eh, laba goor u arkayna saxiixay ku jirta iyaduna alatii khuliqa cali labada goor waa maxay jibriil nabigu in badan buu la kulmay oo saxaaba isku soo matelay oo suwar badan iyo muuqaallo kala duwan oo ugu yimid wax hadda laga hadlahayo waa maxay waa qaabkii alla u abuuray ee dhabta ahaa oo jibriil nabigu ku arkay laba goor keliya maratan habeenka israacina cinda sadrat muntaha marna waxa weye nabigu si toos ugu yimidba jibril baa u yimid waqowlbna cabaas ibna cabaas qowlkiisa uu yidhi ra'aahu bifu'aadihi huwa mustanadu limaami axmada fii qowlihi uu yidhi ra'aahu bifu'aadihi wallahu aclam mustanadu axmed yani muctamadkiisa daliilka axmed cuskadayna waa aayadahan ibna cabaasna kaasoo cuskada mustanadku waa meeshaad cuskanayso daliilkaada ma ahadka masladaad ka qadan wey ama qowluhu tacaala fi suurati najm suuratu najmi waa mushkil wey aad bay slafka u dagaalameen tafsiirkeeda culummada odhanaysa ilaahay subxaana wa tacaala leylat اlisraa wاlmicraaj nabigu waa arko indhihiisuu saaraybaa daliishada aayaduhu waana daahir bay aayaduhu ku yihiin ayb culummada dhan kale u qaadeenoo mxuu ahaayey waa la dhaqaaqeen fii suurati najm uu yidhi uma dana jibriil baa soo dhowaaday oo culmadu waxay leeyihin taqdiim iyo taqiir ba aayadda ku jiro uma tadallaa fadana oo kale weeye ayb uma danaa jibriil baa soo dhowaaday oo fatadalla wataqaraba minhu waa u dhowaaday wey tadalligu asalkiisu waa shayga soo raraacsada ama soo laalaadsadee meel koro intuu qabsada issoo daayo wey asalkiisu ee kor ka yimaada fahwa hayru dunuw watadallii fii qisat اlisraa wuxuu rabaa sheikhu inuu yidhahdo ibnu qayim iyo jamaca min ahlicilm suuratu najmi qadiyadda ay ka hadlayso iyo qisat isra waa kala duwan yihiin fahwa marka qowlkan uma dana fatadalla fii hayri dunuw watadalli fi qisati isra tadaniga iyo soo dhowaanshaha suuratu isra iyo qisatusa lagu sheegay cafwan qisatusa lagu sheegay habeenkii nabiga la dhelmiyey midaan ka ahayn weeye fa ina aladii fii suurati اnajm suuratu najmi dunuwiga iyo tadaliga ku jiraay huwa dunuw jibriila wa tadalihi jibriil soo dhowaashiisa nabigu u soo dhowaaday ee asagoon meel la haysan uu cirka ka yimid ile waxaa kor kaaga yimaada inuu meel kore ku dhegan yaha la rabaa oo markaa uu soo laalaabsado laakiin hawadaasu haysta ayib awood rabbaani ku socdaa <clears throat> taasaa laga hadlaya kamaa qaalat caaishatu wabnu mascuud siday caaisha ibnu mascuud ku fasiran suurat najm marka qadiyat اlisraa wاlmicraaj oo dunuwi iyo tadali gooni ah ka hadashay oo rabbi uu iska leeyay subxaanaه wa taala uma dana ljabaaru riwaayada shariik ibn cabdillahi bn abi namir ayuu rabaa almadani inuu imaamku kuu sheegahaya iyo tan ay ka hadashay suuratu najm oo kala duwan yihi wasiyaaqu qur-aanku qaabka u socdana yadullu calayhi cala tafriiq buu kutusahaya fainahu qaala ilaahay wuxuu ku yidhi suuratu najmi callamahu waxaa waxbaray shadiidu lquwa jamcu quwatin kii awoodda badnaa baa leh oo jibriila malaku jibriil ah jibriil ah, duu mirati duu quwati way fastawa waa ekaada jibriil wahwa asagoo bilufuq اlaclى asagoo jihada sare oo bari nabiga ka jira maطlacu shamsi ka jira ayuu ekaaday jibriil baa istaaga weeye oo isqotonshay uma kadibna jibriil danaa waa soo dhowaaday fatadalla wataqaraba ila rasuul siyaaqu اlqur'an wuxuu tilmaamahayaa qadyadaani inay tahay dunowi iyo tadalli khuseeya jibriil oo uu nabiga u dhowaanaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh ku jira calamahu faاstawى uma dana fatadala damaairta ku jirtaay kuluhaa dhammaantid raajicatu waxay u laabanaysaa ilaa hada اlmucalimi shadiid اlquwa mucalinkan xooga badan ee adag ee ilaahay subxaanaه wa tacaala uu awoodda siiyey cilman wacamalan ayb wahwa dulmira mirada la sheegina asagaa iskale ay اlquwa ayb waa laga hadla waa awood weeye wa huwa aladi istawaa biاlufuq اlaclى jihada sare ee madlacu shams bari ee qoraxdu ka soo baxdana axadka joogsaday istaaga ku ekaada waa jibriil wa huwa aladii danaa fatadalla ka soo dhowaaday ee haddana nabiga usii dhowaadayna waa asaga fa kaana min muxamadin muxamed wuxuu ka gaadhay qadra qawsayni laba dhudhun wax dhan waynu soo maray qadragu inuu yahay iyo qaabku iyo qadari qawsaynkuna lagu fasiray qaansadii caadiga ahaydna lagu fasiray diraacan lagu fasiray diraacaynka xoog badan min xayu naqli wariwaaya diraacaynka xoog badan wahuwa cafwan qadra qawsayni ay qadra diraacayni aw amase adnaa mid ka dhowba oo ka yar fa ama dunuwu wاtadli اladii fi xadiiثi اlإsrاء fadalika صariixu fi anahu dunuw الrabi tabaaraka wa tacala watadlii dunuwiga la sheegay ee leylaة اlmicraaj la sheegay iyo soo dhowaashaha la sheegay aladii fi xadiiثi اlإsrاء wاlmicraaj ku sugan fadalika صariixu wuxuu ka cadiyay min riwaayati shariik fii anahu dunuw rabi tabaaraka wa tacaala watadaliih ilahay inuu soo dhowaaday una dhowaaday addoonkiisa muxamed ah calayhi salaatu wasalaam walaa tacaruda u banbax ma jiro fii suurati najmi lidalik qadiyadda ilaahay dhowaashihiisa iyo nabigu inuu u dhowaaday oo alla soo dhoweeyey suuratu najmi maysan ka hadlin suuratu najmi waxay ka hadashay qadiyadii khusaysay suubanaha iyo jibriil calayhi salaatu wasalaam amaa qadiyadii nabi maxamed yaa la u dhexaysay ee leylat lmicraaj dhacday suuratu najm ma aysan ka hadlin buu sheekhu ku leeyahay wadaadka muxaqiqa shucayb arnaaud meeshana waa qabanaya hadda habeen horena wuu soo qabto aad buu u naqdinhayaa riwaayada shariik bn cabdilaahi bn namir ee odhanaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala baa addoonkiisa u dhowaaday maxamed u dhowaaday xataa kaana qaaba qowsayni minhu aw adna inay manaakir yihiin oo aysan sugnayn oo la tafarudo oo keligii uu wariye ayuu ku noqnoqdaa wax jirana salmala waa lagu mutaabaceeyey ayib shariik ibn cabdillahi namir mutaabacaad buu leeyahay shawaahidna waa leeyahay xaafidkana aad u naqdiyey laakiin dhibka jira waxaa way nin walba wuxuu doonaya intuu kugu akriyo yuusan muqaabilka kuusoo guuranaynin ayib mutaabacadna waa leeyahay shariik ibn cabdillahi namir shawaahidna waa leeyahay ayib marka waaa rag ninkii u horreeyey inkirna khaaabi buu ahaa khaaabi baa u horreeyey oo hawsha inkiray waxaa ku xigsaday ibn xasam iyo cabdilxaq eh, alishbiili iyo eh, qurtubi iyo rag noocaasoo eh, baabu sifaat marka la maraya aan lagu kalsoonayn madhabkooda aan lagu kalsoonayn oo barhna jahmiye maxda aba fi lasmaa wasifaat ka bni xasm barhna ashaaciro muta'awilo ah, ayaa qadiyadan dhex ama salaf saalix ma aysan durin qadiyada ayada ah xadiidkuna mutaabacadna waa leeya shawaahidna baariga laga muraajiciyo mujaladka u dambeeya saddex tobnaad kitaab tawxid ictisaam waxaa budig adg hadla waana difaaca qadiya isagoo muawil ah oo mara badan sifaadka awal wuxuu mukhlis u yahay sinaacatu alxadiiiya aqoontiisa xadiiiga ah waa ka run sheegahaya laakiin madhabkiisa taawiilkiisa kale waa keeni doonaa laakiin inuusan la tafarudin xadiidka shariig oo la mutaabaceeyey shawaahidna uu leeyahy buu tilmaamay warkay sheegay ibnu xasam cabdilxaq alishbiili qurtubi khaaaban u sax ee tafarudka ah ama in la awilo masale kale dabaabkiisi buu gelahaya mogtahay waa laba kala baab qadayaadkaas bal <clears throat> bal fiiha waxaa ku jira ayb suuraة الnajm أnahu ra'aahu naزlaة أkhraa mar labaad inuu arkay cinda sidraة الmuntaha geedkii gobka ah ee sidraة muntaha loo yaqaanay cilmu اlmalaa'ikati uu ku dhammaanayay ama qadaha xagga rabbi ka yimaada la keenayey ama wax xagga adduunka ka taga uu ku intihoonayey marka yantahi ilayha cilmu اlmalaa'ikati riwaayad baa ku sugan in qadaayaadkii mxuu ahaay ilaahay axkaamtu xukumana halka ay malaigtu ka soo qaado wixii xaggan hoose laga qaadana halkaa la geeyo ayib iyadana aaaar baa ku yimid wa hada huwa jibriil marka labaad axadka la arkayana jibriil wey ra'aahu muxamadu muxamed baa arkay calayhi الsalaaةu wasalaam calىa suuratihi qaabkii lagu abuuray maratin laba goor maratan fi lard dhulkuu ku arkay oo makay ahayd iyo madiin ahaydba waa lasku makana loo badan yahay wa maratanna cinda sidrati lmuntaha habeenkaa nabiga la dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam ayay ahayd culummada marka ayagu qaba eh, in habeenkaa nabigu ilaahay uu arkay suuratu najmina ay ka tahay min aladila daala calaa dalika waxay leeyihiin maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa maa zaaqa albasaru wamaa طagaa baa la yidhi maa zaaqa albasaru wamaa طagaa aragga nebi maxamed muxuu ahaay muusan weecanno ma ilanin bidix iyo midig muusan firnin wamaa tagaa mana xadgudbin waxaa ku jira fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa damiirka cabdihi yuu u laaban allu u laaban bay yidhaahdeen cabdi meesha lagu sheego alcabd idaa udiifa ila اdamiir fii kitaab illahi moxamed w alayhi الsalaatu wasalaam bay yidhahdeen min bidaayat اlkitaab ilaa nihaayati akhri ilaa cabdihi hadaad maqasho bicabdihi nebi maxamed wey nimanka odhanayaaye damiirkan wuxuu u laaban jibriil ba ayagu leeyihin fa awxaa alla subxaanahu wa tacaala ilaa cabdi oo jibriila maa awxaa bay leeyihin waxaa leeyihi daahiru lkitaab sidaas ma aha ayib maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa maa zaaqa albasaru wamaa taqa howlahaasoo dhanba fu'aadka la sheegi iyo basarka la sheegi suuratu najm waxay caddaysay anna muxamadan ra'aa rabbahu bifu'aadihi wa annahu ra'aahu ru'yatan basariya labadaba ilahay waa usugay leeyihiin marka inaad awishaanna yeeli mayno saxaabada ku fasiray aru'ya alfu'aadiya iyo taabiciinta ku fasirayna qayb ka mid ay ka hadleen ru'yada oo ru'yada fuaadi baa yihda wadaadaha yii ru'ya basariya cayniya weeyena aayadda qayb ka mid ay aayadaha qayb ka mid ay ka hadleen oo zaaqa albasar wamaa taqa fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa subxaana aladii asraa bicabdihi alxamdu lilah li anzla alkitaaba calaa cabdihi meeshaad ku aragtaba cabdihi nebi maxamed wey hal aayad ayaa laisku haya ma nabiga mise waa muxuu ahaayey addoomihii guud baa laga hadlaya alaysa allaahu bikaafin cabda haday qiraa'adu intaa noqon lahayd oo qiraa'o kaleoo sabciyo mutawaatira aysan jiri lahayn alaysa allaahu bikaafin cabdahuna rasuulka rasuulku noqon lahaa laakiin qiraa'o kaleoo mutawaatira jirta alaysa allaahu bikaafin cibaadah qiraa'ada marka jamaca tilmaantay baas fasirtay mooye haddaan riwaayo kale aysan jiri lahayn asagu noqon lahaa qur-aanka meeshaad ku arta cabdihii ku aragto waxaa wey nabi maxad sal slm idan taasaa xoojin bay dheheen haddaynu isku khilaafnay fardigan ama jus-iyadan isku khilaafnay damiirka marjiciisa iyo yuu yahay haddaan isku hayno mucdam iyo siyaaqa qur-anka dhan u laabano aan asaga ku kala baxno nebi maxamed wey ilaahay baa nabiga dhoweeyey waa arkay markuu indhaha saaray baan loo waxyooday riwaayadii waxaana tilmaamaysa shariik uma fadanaa eh, eh, minhu اljabaar idan hawshu waxaa layaa taxriifka iyo tawiilka joojiya saxaabada ru'ya basariya ee eh, fuaadiya ka hadlay maa kadaba alfuaadu bay ka hadleen annaguna maa zaaqa albasr wamaa طaqa baan taagana marka inaad murantaan hawsha hala jamciyo midda kale fadligan qiimaha badan nabiga ha u diidina sidiinaba nabigu ilaah inuu arkay ha u diidina jooga maligin baa almuhim si kastaba noqoto waa masala mukhtalafa bayna salaf saalix sheikhulislaam ibnu teymiya ibnuqayim hawshan waa ku tashadudaan oo aad bay u dagaalamaan wax isku dayan inay ka saaraan in axad saxaabada ka mida ama salaf ka mida uusan qabin in nabigu habeenkaas la dheelmiyey uu ilaahay arkay il ku arkay qadiyadduna waxaa weye waa masala khilaafiya salafki in badanoo ka mida qaba kacbal axbaar baa qaba zuhri baa qaba macmar baa qaba waxaa qaba ibnu khusayma oo weliba difaacay kitaa kitaabu tawxiidna kaga hadlay ashaaciroo dhan baa qabta aarkeed abuxasan alashcari wa akaru atbaacihi baa qaba nawwi baa qaba raxmat ullahi tacaala calayh qadyadu qadyado sahlan ma aha ayib marka inkaarku macno badan keeni mahayo ibnu cabaas bay ka sugan tahay inuu yidhi muxuu ahaa ra'aa nadara ilaa rabbihi maratayn nadara ilaa rabbihi maratayn haddii nadara ilaa lagu yaa ru'yatu cayn wey ayib idan marka waa ka sugan tahay ibnu cabaasna waa ka sugan yahin riwaayaat fuaad ah mid mulaqa ah mid ku cad inay tahay ru'ya basriya inta waa ka sugan tahay marka in uun mid aad rajaxata mooye inkaarka noocaasa wax badan macno badan keeni maayo faslun falamaa asbaxa rasuulu llahi sal ly slam intaynan ka bixin qisadii dheerayd qisatu islam micraaj fawaa'id fiqi ah ayaa ku jiro fara badan inaan dul marro marka laabuda minha wey qadiyada umuhiimsan u muhiimsan waxaa weeye in la tilmaamo nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ambiyo muxuu ahaayey toddoba ahaa ayuu habeenkaa la kulmay aadam iyo muxuu ahaayey ciise iyo yaxye iyo yuusuf iyo idriis iyo haaruun muusa iyo nebiy llahi ibraahim calayhi isalaatu wasalaam oo asagu u sarreeyo samaa asaabica baytulmacmuur kuba tiirsan kacbada malaa'igta ee cirka ku taala taalla albaytulmacmuur buu ku tiirsanaaba todobada nabi la kulmay rasuul buu la kulmay sideed baan ah, labaa wada joogta sideeddaa nabi buu la kulmay culummadu marka waxay isku dayeen inay munaasabada ambiyadii badnayd ee boqol labaatan iyo afar kun oo nabi lagu sheegay ama rusushii badnayd ee saddex boqol toban iyo shanta rasuul ahayd sideedaa nabi ama rasuul nabigu wuxuu u helay oola kulmay inta kale u waayey ama aysan oola kulmin xikam xikmada ku jirta iyo murtida meeshaa ku qarsoon bay culimmadu baadheen alimaam asuhayli baa isku daya hawshaas inuu nin awood badan way fiqi badan oo faham daqiiqa ah weliba marka munaasabahii xikam buu raadiyey intaana suhayli asagu qowlkiisa aanu sheegin xaafidkuna asagu uu talkhiisiyey waxaanu leenahay qolyaha waxay leeyihiin markii loo sheegay ambiyada iyo rusushoo dhan baa nebi maxamed caawa in la dheelminayo oo rabbigii loo sii qaadahayo nin walba waa soo baxay waxay isku dayan inay la kulmaan intuusan rabbi u tegin siday usoo kala horreeyeen ayay oola kulmeen aadan baa usoo horreeyey oo aabba ahaa duul iyo aabbihii weeye saasay ku socotay ambiyada kale ayagoon soo gaaray madhagu dhaafay diyaaro socotu a ka cahaye nabigu xawaaro dheer iyo xawliba ku socday ambiyada kale ayagoon soo gaarin iyuu basku ka tegay culma halkaasay la mareen oo waxay le waa sidaas nabi kasta ee rasul kasta isku dayey inuu nabiga la kulmo soo dhoweeyo salaamo u qira nabinibadkiisa laakiin waxaa waye fursad wax yar bay ahayd ayib waktiguna waa cidhidhi buu ahaa nabiguna ilbiriqsi buu ku socday wax ka badan iyo jibriilba marka faata man faatahu wa man laqiya intaasaana nasiib u yeelata nabiga inay salaamaan soona dhoweeyaan culama halkaasay mareen waxaa le rayigaa daciif wey rayigaa daciif wey maxaa fiican waxaa le ambiyada sideeda ee uu nabiga la kulmay waxaa loola kulansiiyey licibratin walixikmatin muxuu ahay baahira minha nebi kasta macna uu la kulmaya qadiyada asaga khusaysa ayaa nabiga mari doonta marka raggan sideeda ambiyada rususha ah hawlo qabsaday baa ku qabsan doonee ku quus qaado nebi maxamed oo ku cibro qaadoo ku dayo wey maadaama ambiyadu kulli nin walba hawl ay qabsatay nabiga mari doonta nabigu inuu ku daydo oo uu ka dhimbilqaata laga doonaya haddana iyadoo sidaa tahay tartiibkooda waa laga hadli doonaa tartiibkooda xikma ku jirta aadam baa u soo horreeyey oo aadam nabiga waxaa loola kulmiyey aadam wixii qabsaday baa nabi allow ku qabsan doona aadam maxaa qabsaday asagoo nabi oo janno jooga in jannadii laga saaray kadibna arlo kale la geeyey oo adduunyo ah muddo kadibna lagu soo celiyo dhulkii laga saaray iyo jannadii laga saaray dib lagu soo celiy nebi maxamedow waddanka aad jeceshahay eed ku kortay eed ku dhalatay waa lagaa bixin doonaa waad haajiri doontaa wey bacda muddatin madiidana waad ku soo noqon doontaa waddankaadii adoo qaanim ah oo muntasir ah kamaa rajaca aadamu ila aljannati muntasiran haanima marka ku darsa wey faylkaas isaga ah aadam ka qadaa layidhi sii joogi meediis mako suusan aadan janada u joogin waa laga saaray adna waa lagu saari doonaa ila qoomkaa saaray ayb kufaaru quraysh baa saartay marka cibradaa guud inkastoo axadka saaray aadam iyo nabiga dadka saaray isku baab aysan ahayn oy qadayo kala duwan haddana macno guud baa ka dhexeey wadankii aad jeclayd eed ku soo kortay ee ahalkaadu iyo qaraabadu joogeen waa lagu mxuu aha khadhaarayn doonaa waana laga saari doonaa si xoog awey aakhirna waa ku soo laaban doontaa adoo markaa barakaysto oo khayr iyo wanaag la soo kulmay xilli soo gutay nabigu waa kii kusoo laabta haddii maka dib u qabsaday sanadkii sideedaad qadiyadda saaadma laga qaatay tartiibka asaga loo soo hormariyeyna waa inuu aabba yahay hadday lagama maarmaan noqotay in sideeddaa nab nabiga ay la kulmaan nin walbana nabigu uu xikmad iyo macna uu ka qaato anfacayo haddana munaasabaddu waxay noqotay aabbaha waayeelkee laga farcamay in wiilkiisa loo hormariyo wey walaalaha iyo ilmo adeerta iyo ayib marka hadda aabbaha iyo awowga ay wada joogaan salaanta waxaad ku bilaabi awowga markaad timaado ruuxa u horreyd u tego awowga wey adoon aabbaha taanin baa ugu tegeysaa marka ibraahim saasaa loo dibmariyey aadan oo marka abkow fadhiyaa jooga wey marka kumanan abkowba marhayaa <laughs> mar iska badaa hal abkowe marka saasaa loo hormariy tartiibka inaba aadam lasoo hormariy xikmadaas ku jirtay leeyihi ciise iyo yaxya alayhi salaa calayhim asalaatu wassalaam ya yaxya ciise sama ahaaniya maysan joogin iyaga isku bay joogeen ilma horeed bay ahaayeen ayaga waxaa loogu soo hormar nabi allo markaad baxdo oo sida aadam eh, lagaaga saaray looga saaray jannada maka lagaaga saaro ood muhaajirkaadoo madiine aad tagto ciise iyo muxuu ah yaxya waxaa lagu dhibo rafaadiyo oo nafta u keeni yuhuud yuhuud baa lagu imtixaani doona marka horeysa wey sidaa darteed nabigu madiina tegey colkii koobaad uu la kulmay yuhuud bay ahaayeen qabla qurayshin wa qabla lmushrikiinba marka socod socodkaada u horeeya madiine aad tegayso yuhuud baa ku rafaadin oo waad la kulmi waxaana dhaqan u leeyihin ay ambiyada dhibaan oo ciise iyo yaxya bay dhibeen ayib ilaa ba yaxya dilee ciisena isku dayeen ilaahayna ka badbaadiye subxaana wa tacaala marka waxaa weeye qadyadaa ku talagal weeye waadna ka guulaysan doontaa sida ay ciise iyo yaxba u guulaysteen macnahaasaa nabiga laga siiyey ciise iyo yaxya waxaa ku yimid yaa ku xigay idriis mise haaruun yuusuf baa ku xigay yuusuf baa ku xigay idriis wuxuu joogay muxuu ahaay wuxuu joogay idriis raabicada saddex samana waa ka hooseyen saddexna waa ka koreeyeen raabicu jooga idriis ayb kala baru ahaa wa rafacnaahu makaanan caliya bartamo wey aggi agga loo kala jabe wey marka eh, yuusuf nebi maxamed maxaad ka qaada ilma adeertaa iyo tolkaba lagugu dhibi wey yuusuf calayhi الsalaatu wasalaam waxaa dhuunta loo geliyey oo ku rafaaday walaalihii ciqaabka ogu badanayuu kala kulmay ilaa waagi dambe gacan aadama uu gal ilahin u gargaaray marka waxaa weeye markaad madiine tagto ayib iyo intaad maka joogtaba dadka oogu daran ee kula dagaalami ee ku dhibi ee ku rafaadin ilma adeerta iyo tolkaa wey wadulmu dawi lqurba ashaddu madaadatan cala almari min waqci xusaami اlmuhanadi wey ayaga kaaga daran saa dartee nabig wuxu ohan jir sal slm ina adeerkii abu sufyaan ibnulxaari bn cabdilmualib nin iiga daran ima soo marin bu ohan jira nin gabyaa oo aftahan u ah waana ilma run ah waa xaari ibn cabdimulib baa dhalay abu sufyaan nabiguna waa cabdulahi bn cabdimualib ilma adeer wey laba walaalaa kala dhashay xataa nabigu waa kii ka diiday inuu la kulmo ataa fiiriyo ilaahay saxaabadu ergeeyeen markuu soo islaamay ayib oo yidhi hadda nabi allow aqbali waydo wiilkan aan dhali hebel iyo aniga intaan dhaqaaqno ayaan dhulalka ilaah iskaga dhimananaa bahaa-im waan iska socon bu ilaa nafti ka baxdo ama nabi allow towbadda iyo aqbalo efedia soo dhowey dambi waan galay qarooshoo dhanba waad cafiday dadko dhanba waad soo dhoweysay anigu maxaan eeday buui dadka ilama siniin waxaad awoodi weyday inaad diinta qaadato waa diiday haddaad diinta qaadan weyday inaad badbaadiso on carabkaada aflagaadadaada aan ka badbaadaad awoodi weyday adoo dad iixiga ayaa igu daraabu nabig sal slm marka waxaa la yidhi sidii yuusuf loogu dhibay munaasabaadka culimada ay kala baxeen way qadaayaadka bilaash ma aha xikamkan howlahan ambiyada la tartiibiyey dheeldheel ma aha yuusuf sida tolkii iyo ilmaadeertii iyo walaalihii ay u dhibeen baa nabi allow tolkaa lagugu dhibiye qaraabadaade gegsoo dulqaada w walcaaqibatu lilmuttaqiin sidaa darteed nabig waa ka dhuxul qaatay markuu maka qabsayday sana haamina yowma alfatxi aquulu kama qaala yuusuf calayhi الsalaatu wasalaam laa tahriba calaykum اlyowm yakfir اllahu lakum wahuwa arxam الraaximiin nabigu halkiimu maray ila dersiga horaan baa lasoo siiyey waxaa kuu yimid nabiyulaahi eh, idriis baa ku xigay soo nabiyullahi idriis waxaa la tusahayaa nabigu rifca iyo makaan iyo culuw inuu helayo fi dunya waalaakhira sidii eh, idriisba loo yidhi warafacnaahu makaanan caliyan bartame inuu yahay wasat bayna alkhalaa'iqi waalambiyaa inuu yahay aggana saddex baa u jabtay aggana saddex bartamuu taagan yahay dersigaasaa nabiga laga siinay warafacnaa laka dikraka wa nabi mxad sal slm waxaa ku yimid haaruun haaruun waxaa laga qaadanayaa caaqibada ah haaruun sax ma ahayn haaruun baa xiga hadee haaruun waxaa weeye in inta lagu dhibo oo tolkaa cadaawad iyo rafaad iyo cuqdad iyo colaad ay kuu qaadaan aakhirna maxabiyo wanaag uu ka dambayn doona haaruun reer banu israiil ba aad u dhibay oo way la colloobeen muuse ay isaga uga daraayeen waagii dambena xataa muuse ka jeclaayeen lanna waa dabacsanaa waana ka naxariis badnaa muse aad buu u kakanaa ayib nabi adag buu ahaa muuse oo shadiid ah ilaa u nabigu cumar ku shabahay muuse yowma badrin markii eh, maxaabiista lasoo qabtay yaa la yidhi maxaan nimankan ku samaynaa aan la tashano cabdullahi raxunabi alla waxaad yeelaysaa togan weyn ee waadil caqiiq ah intaad noogu gurta nimanka noo geyso oon xaabo soo gurro aan gubno kulligoodba toga nooga bu toddobaatan iyo dhowrkoodaba annaguna xaba aan doonno togaas labada dhinacba aan xaba ka buuxino markuu noqdo mxuu orod olol cirk aan ku guro gulligood nabig wuxuu waay cumarow aduguna nabi allo waxaan qabaa bui waa waa sanaadiidu quraysh wey waa a'imat اlkufri waطaaquud kuwan maanta haddaan jarra buui gaalo lugtay la baxaysaa ilaahay maantu inoo jabiyey nafar yuusan ka fiigin bu nin walba aanu gowracno oo intaanadan muhaajiriin ah, nin walba ninka uxiga u dhiib buur aniga hebel iyo hebel iyo niman reer bencadiya iisoo dhiib buur aan gowracday abubakar wixii reetayma u dhiib buur cali iyo muxuu ahaaye xamse iyo waxaad u dhiibtaa wixii reer bani haashima ama muxuu ahay muxuu ahay bani cabdilshaan kulli nin walba cumaan waxaad u dhiibtaa u geysaa muxuu ahay reer bani cabdilshaan reer bani umayo nin walba qaraabadii iyo ilmaadeerkii iyo waalkii ha gowraca suu rabbi u ogaado subxaanahu wa tacaala gaalo wax naxariis inaan u haynin aanu kala go'nay oy diinna kala geysay wain kaanu aabba'ana wa abnaa'ana wa ikhwaanana ilma adeer baa allah ka dhigo waalid ha noqdeen waala ha noqdeen in diinna kala qaada rabbi suu ogaado oo uu noogu naxariisto ila intaad gaalka ka fogaataa rabbi kugu naxariistaay abubakr baa balhada abubakr adg abubakr xuu nabi allow inahum banu lcami waalcashiira qaraabo wey waa xigto diin baan ku kala tagnay ilaahay baa inoo jebiyey marka gaal u danqan mahaye xoolayna maanta u baahannahay fuqaro masaakiina oo waxaa weyaan gaajo u dhambaan baannahay u baahannahay marka nimankan madax furasho inooga qaad iskana siidaa laba sababaad u sii inay hadhow islaaman baa laga yaaba oy garab iyo gacalba kuu noqda ilma adeer wey tolka lama baabi'iye aaniyan annagaaba xoolo u baahan waxaan hub iyo saanad ku gadan u baahannaha kuna noolaan nabigu ra'yigii wuxuu qaatay abubakar buu qaatay radi allahu eh, tacaala canh abubakar buu qaatay kadib nabigu sal slm u fiirsa hadda ninkii xoogow luطfi iyo naxariis muujiyey iyo ninkii bir noqday labadu waa ammaanay wuxuu ilaahay waxaa ka mid ah addoomihiisa mid kuu ah, qalbigooda adkayn buui xataa yasiira kalxadiid ilahay addoomihiisa waxaa ka mida ah qaybo qalbigooda rabi adkaynayo oo cadaawad gaala u gelin oo u fogeyn ilaa ay bir noqoto ka cabdulahi bn rawaxata wa cumar bn sl sida cabdullaahi iyo cumar qaybana qalbigood ilaahay jilcin bui xataa yasiraka laban qalbigooda naxariis badan baa alla gelin markaasay dabcahayaan ilaa uu caanahoo kale ay noqoto qalbigu u noqdo ka abi bakar cabdullah bin rawax iyo cumar waxay shabaheen baa layihi nabiy llaahi nuux iyo nabi muuse nabigu saasuu yidhi cumar iyo cabdullahi waxay shabaheen nuux rabbi laa tadar cala ardi min alkaafirina dayaara ibr allow ka dhig muuse rabbana tmis calaa amwaalihim washdud calaa quluubihim falaa yu'minuu xataa yaraw alcadaab alaliim ayb walaalki ibrahim buba jafaalihad waad garanaysaa nabiga masaawishiisu banaankaay taalla nabigu waa ammaanay asalaaba fii mawdica waa ammaan wey ruuxu inuu adkaado oo uu kakanaado oo uu qaliif noqdo bir ah fii mawdicihaa waa madxiga ammaan wey qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu he maxaa daba yaal fiikum hilda waqlud calayhim wama'wam jahannam laabudda min ashidda fii mawaadicaha sidaa darteed maalik khaazinu annaar wa jahannama weligii ma qoslin meeshan ciqaab baa looga bahanya qosl loogama baahno meeshan iyada ninka xabsiga jooga jeelka joogo waa inuu bilaa naxariis noqdo wey bimacna waxaan oga jeednaa nin dabacsan ma rabno naxariistu qalbiga hadii lagaa siibo ay ku dhammaane nin adag oo ay mujrimiintu ka cabsadaan oo fasaqadu ka cabsadaan oo laga kaajkaajo inuu noqo wey maalig weligii ma qoslin ilaa uu rabbi abuuro xilkaa loo dhiibay jibriil ba nabig wuxuu ku yidhi hadduu axad u qosliya nabi maxamed aduu ku qosli lahaa nabigu markuu soo noqdo dadko dhan baa marxabeeyey malaa'igtii waa la sawatiyey maalig salaama nabiga waa soo dhawey ma qosna isagu e, malaa'igto dhan nabiga u qosleen nabigaa qosl muxuu jibriil ninkaan asagu aan qoslin muxuu ahaa dadko dhan waa i soo dhaweeyeen waa i qosleen waa i marxabeeyeen asagu salaan iyo soo dhaweyn bes ah xataa ima muusanin bur maxaa jira waxaa ninkaan waxaa la muxuu aha axadkaani malagan maalig balaa khaasinu naar wa jahanama wey ma nuuxsado maba qoslaba walow daxika ilaa axadin ladaxika laka bu la daxika bik aduu kuu qosli lahaa laakiin sidiisu waxaa weeye sijni iyo jahanama lagu ta iyo cadaabe nuuxnuuxsan maayo almuhim nabigu waa ammaanay ashidda wاlghilada fii mawdiciha waa madxun ma bacdahu madx raxmad iyo naxariistu booskan in la dhigana waa ammaan iyo madxi wey laakiin dhibku waxaa weeye wadcu الshidati wاlghilada fii gayri mawdiciha wاlraxma wاlluطf wariqa fii hayri mawdiciha hada yeelbaliya dhibku halkaasu ka yimaadaa haddii shay kasta miisaankiisa lagu wada hayo oo siduu nabigu u jamciyey alkhilada fii mawdiciha wاraxma fii baabiha dhib ma jira wey ayb nabigmxuu ahaay haaruun haaruun qadiyadaasaa log nabiga loogu keenay oo waxaa la yidhi tolkaa waaga hore way kula coloobi gaashaankay kuu daruurahayaan cadaawad badan iyo dhib baad kala kulmi laakiin fii aakhiri اlmataaf maxabe iyo wanaag baa rabbi ku bedeli doonaa ka haaruun waxaa ku xigay nabiyllaahi muuse ibraahim melbo haaruun iyo ibraahim muuse way kala saraayeen muuse saadisa ama saabica ba lasku hayaa riwaayadkii muuse calayhi الsalaatu wasalaam ayaa la sii maray muuse waxaa weeye halkaa waxaa loo dhigay nabiga loo tusay muuse wuxuu ahaa nabiga ambiyada mxuu ahaay rusus ambiyada u eh, eh, atbaac badnaa diintiisuna u axkaam badnayd marka aad waxaad u shabahdaa nabi maxamed diintaadu iyo atbaacdooda xagga badnida iyo axkaamta iyo salawaadka lagu saari doono muuse shabahdaa waa saaxibu tajriba wa khibra fi dacwa wa hidaayat اlumam asaga marka ka qaada weeye la tasho wax badana kala kulan sidaa darteed ba aad u anfacay nabigu wuxuu yuri sal slam muuse marka horen sii marhayey ambiyada ninka igu adag bu habo marka damben soono ninka igu naxariis badan bu habo maxaa yeele taladuu bixiyey waa loo aayay soo idinkaa u aay u baxsaday ayib nabiyulaahi ibraahim ibraahim isagoo sama samaa saabica dusheeda lagu tegeyba albeyt اlmacmuur ayuuba ku tirsanaaba isagu waxaa la yidhi culum waay leyiin asama asaabica iyo kacbo isku qoofalan macnaheed waxaa weeye nabi maxamed asana asaabica min muxuu ahaayey hijratika asana asaabica min hijratika kacbadaad geli doontaa wey ku tirsan doontaa wayna noqota hadde nabigu sana saadisu isku dayey waa loo diida hadda la soocey xudaybi ad garanaysaan cumrat lqadaa baa xigtay sana saabicay ahayd waana galay waa dawaafay hawshaasaa ku jirta sana saabica iyo xaj isku iyo adduunkood kaga bixi doonto way xajo weyn maadaama lagaga baxay samaawaadka lagaga baxay kacbo lagaga baxay ibraahim fadhiya nabi allow dardaarankaada iyo xilkaada u weyn wuxuu ka dhici doona way kacbada xajduda nabi sanadka tobnaad buu gabagabeeyey ummaddana waa la dardaarmay sanad dambe inanas arag baa laga yaabaa iga dhegeysu nab sal slam wixii xil aha waa wareejiyey waa dardaarmay waxba kama tegey saddex bilood oo dhowr habeen buu sii noolaa bacda alxajdi wadaac warkuu waa iska kooban yahay hawshu marka waa gebagebo adduunka waxaad kaga bixi way xaj lala yaabay iyo dardaaran saad u socotay cirka waxaad kaga baxday eh, samaawaadka kacbaad kaga baxda soo maa adduunkana kacbo weyn iyo ummad ku geedaaman iyo adoo xajiyaad kaga tegi doontaa wey munaasabaadkaas ayaa meesha ku jiray culamo badan waa munaasabad muhiima ah, quruxsa wey ya waan soo maray ciise waxaan ku soo marray eh, samadii labaad isaga iyo yaxya calayhi salaatu wasalaam oo jooga inahaas culummadu waa tilmaamaan qadiyada asalkeedana waxaa iskale alimaam suhayli fi rawd اlunuf buu kaga hadlaa xaafidkan fixulbaari ku talkhiisiya qisada nabiy laahi muusa ereya waxaynu soo marray dadka qaarkii ay khalad u fahmi karaan nabi muuse marka nabigu uu soo maray ee u dhaafay waa kii ooyey ee la yidhi maxaad u ooyeysaa wuxuu ihi wiil yaroo iga dambeeyey oo gadaashay soo baxay in ummad taydii ka badan ay rumayso ayaan ka ooyahayaa ayib hulaam buu nabiga ka cabaray gadaashay soo baxay ilaahay ma filaynin in nabi aniga iga karaanbadan uu keeni doono howlahaas dadba waxay dhaheen nabi muuse xasad buu ahaa bacdu zanaadiq walmulxidiin xasad baa ku jira wahada hada kufru billahi alcadiim wey xasad ma ah khibtaa leetan oo kale kamasho wey leanno ambiyadu marka laga taga tafdiilka ilaahay ee daatiga ah ee shaksiga ah haddana xagga camalka waxay ku kala fadli badan yihiin nin walba ummadda rumaysee raacday nabi allah nabigu ka dad badan yahay ama ka ummad badan yahay waa ka ajirma agga awaabka lannu nabigu dadkan uu soo hanuuniyey ee diinta u horseeday ajirkay helaan oo kalu helhaya soo saa maaha nabigu marka hadduu kaa ummad badan yahay waa ka ajir badan yahay marka nabiyulahi sal l slam waa ka ummadbata agga atbaacda ambiyadoo dhanba fadligaa iyo ajirkaa marka dhaafay buu ka xumaaday taasafa waa xasra jamaca ku dhaaftood ka xumaatay ajirku dhaafood ka xumaatay oo ku dhibay wey ee xasad maa xasadku waa lhahdaa in waxoo dhan laga wareejiyo ruuxa kale adiga lagugu soo wareejiyo in laga shubo asiga adiga lagu siiy asadku waxaa tamani iyo taasuf calaa maa faatahu min hawaabin wa jaziil اjr taasuu ka xanuunsana nabigu inuusan xasad jirin waxaa kutusahaya talada uu nabiga siiyey sal slam talo uusan ibraahim ka oo uusan aadam ka oo nabi uu uusan jirin ayuu intaasoo goor celiyey oo la taliyey ilaahuu nabig ur sal l slam nebi muuse marka horen sii marhay nabiga igu adag buu ahaa waa kii muxaaya dee lafdiga hulaama asaguna culays ma laha alghulaam cinda alcarab marka hore ninka yar dhanyada la yidhahdaa laakiin mararba waxay ku ilaaqaan siduu taxqiijiya alimaam alkhaaabi xamd bn sulaymaan ee kitaabkiisa hariib alxadiid wuxuu ku taxqiijiyey alghulaam waa man kulu man baqiyat fiihi quwa wain kaana kabiira haba weynaado waaye lixdan jir baa allah ka dhigo nin adag haduu yahay oo joobana waa ulaamba dhalinyaro wey waa wiil yaroo jooban inagu waan dharaa lixin jir oo indhuhu caddaadeen baan leena waa joobani maadaama ishaysto haba indha caddaaduu rabe <laughs> indhuba xabrir ha noqdeen marba hadduu xoogan yahay dhallinyaraa la iska odhanaya saa darteed baa markuu nabigu hijroonaya sal slam gaadiidka ay abubakar iyo asaga wada saaraayeen labada halada kala watee abubakar baa nin waayeelo oday muuqanhaya nabiga waxa loo wiilka yara kula socda yahay waayo abubakr waa la yaqaana waa waayeel abubakarow wiilka yaroo kula socda yuu yahay nabigana ka daweyn abubakar xagga dada nabiga daweyn oo gudheeraadka iska leh laakiin abubakr duru waa cadaaday waa degdegay nabigu waa lafa adkaa ilaa uu lixdanka madaxa kala baxay ama lixdanka buuxiyey da lagama dareemin marka quwaa ku jirta marka nabigu asagoo konton iyo dhowr sano jira wuxuu u muuqanayaa he wiil yaroo soddon jir ah buu u muuqanaya marka saasuu hulaam u yidhi ma aha bahdil ma ahe waa ammaan iyo wanaag weeye xasadna ma ahe khayrkiiyo ajirka dhaafay ayuu doonaya asagoo kaasoo kale in la siiyo qadaayaadkaas marka waxaa weeye <clears throat> oo nabigaa tilmaamay wanaaggaab muuso faaqbaltu raajican famarartu bimuusa wa nicma saaxibu kaana lakum waan soo noqday ilahay baan ka soo noqday muusaan soo maray saaxiib wanaagsan oo qiimo badan buu ahaa sal slm mar laba nabig wuxu kaana muusa ashaddahum calaya xiina marartu bihi wa khayruhum lii xiina rajactu ilay nabi allow muxamadow anaa in badan kaaga horreeya dadkaani aqwaam qoomkaada ka xoog badan oo ka cimri dheer oo ka waaweyn ayaan intaasu sana daba taagnaa salaadahan oo kalea loo keenay waan ku kari waayey ilaahay bay caasiyeen way kufriyeen inna faasiqiin bay noqdeen in yarba ilaahay toosiyey ummadaado iga tabar oo naga cimri yar oo waxaa weeyaan naga caafimaad daran salaadahan kontonka ma qaadi karaan rabbi ku noqo fasalu takfiif talooyin ba-an buu siiye oo aad u qiimo badan oo anfacay ummadda muslimiinta ah waxaa ku jira fawaaidda qisa markaynu uso gudbina ihaamkaas markaynu baraarujinay fawaaidda qisada qisat israa almicraaj iyo waxyaabihii dhacay qaybo ka mida ku jira ana lisamaawaati abwaaba samaawaadku toddobada ah inay albaaba laga gala ay leeyihiin oy malaa'ig waardiyeyso oo nimaan loo fasixin uusan soo maraynin waxaa ku jira faa'iida labaad sunnatu listi'daan oo ruuxa idanka weydiisanaya eelay muxuu ahaaye iga fura guriga waa in magaciisa sheego gowgow waa tiri assalaamu calaykum soo gadaa waa kuma aniga wey lama baahan aniga waa hebel hebel baad leedahay jibriil weeye man macaka muxamed waa muxamed marka la yidhaahdo malaa'igtu waa fahmaya warkiisa waa hayeen maxamed kee marna ka maqli maysid xogtiisa waa hayaan muxamed mashhuur caana wey fi الsamaawaati wاlard waman macaka muxamed man huwa muxamed ma jiraan hore soo socda jibriil weeye yaa kula socda muxamed nabi baa ila socda ahlu khayr baa ila socda akhyaar baan wadaa akhyaartay hade waa yahay magacaada sheeg aan laguu khaldamin magacaada caddee oo kii nabigu eh, jaabir ku yidhi ana ana waad garanaysaa intuu yidhi ana tay nabigu markaasi eh, ka xanaaqay waxaa ku jira sunnadii ahayd sunat salaam oo ninka muxuu ahaayey maariga ee maashiga ah inuu salaanta bilaabi wain kaana afdala aba noqday jibriil iyo nabi maxamed baa salaanta bilaabahaya aadam baa la marhaya muusa la mari ciisa la mari nabi kastoo la maro oo fadhiya ama meel jooga ama malagii meel lagu tagaba dadka socdo oo jibriil nabigaa salaanta lahaa markaas salaanta ay radinayeen ayib ama malagu hadduu soco isagaa salaanta radinaya ruuxa marka maariga maashiga ah ayaa laga rabaa salaanta inuu bilaabo oo qaacidka uu salaamo wa in kaana almaaru waalmaashi alafdal asagoo ninka khayr badan baa noqdo sheekh caalim ha noqdo waayeel baa allah ka dhigo wiilka yare meesha fadhi adaa salaamahay ayib taasaa laga qadanaya oo ku jira waxaa ka mid a fawaaidda qisada talaqi ahli اlfadl wاlkhayri bالhanaa'i wاtarxiibi wاlbishr in dadka ahlu khayrka iyo culummada iyo waayeelada iyo dadka wanaagsan markaad la kulmayso si bashaash ah oo faraxsan oo soo dhoweyn leh oo ducaleh aad u soo dhoweyso oo wejiga kududahayo qabiid aadan ka hor imanin ayib amad aan salaamin waxaa kaloo laga qadanayaa jawaazu madxi اlinsaani idaa lam idaa lam yakhsha mxuu aliftitaana aw alfitna ruuxa inaad ammaani karta ama la ammaani karo oo waxa uu khayr ay lagu og yahay lagu sheegi doono karo waa ninka ahlu khayrka waa ninka ilaahay soomaaliya ku dharqabtay waa ninkii umada dadka waxbaray waa ninkii mujaahidka khayrka badnaa waa ninka sheekhay ummadda diinta gaadhsiiyey waa ahlu khayrkii sadaqada badnaa wax bixin jiray dayib agoonta muslimiinta maan alla uu gargaaray weeye waa haddaan laga baqayni inuu ku fidnoobo in iimaankiisa lagu kalsoon yahy ahlukhayr hadduu ya wanaagsan in xoogow qajac laga siin karo oo la gubaabin karo oo la dhabaandhabi kara laga qadanhaya waa haddaanan ka baqayn inuu ku fidnoobo maxaa yeeley nabi maxamed waa la ammaanay soo maahay marxaban biاlbn الsaalix wالnabiy الsaalix biاlakhi الsaalix wالnabiy الsaalix ayib ammaan badan baa loo gudbiyey waxaa ka mid a jawaazu اlاstinaadi ilى اlkacba kacbada markaad xajido inaad ku tiirsan karto xaggee laga qaatay ibraahim oo beytulmacmuur ku tiirsanaa dhabarka in la saari karo mxuu ahaay lagu tiirsan karo aysan ihaane iyo istikfaaf bibeyt illahi alxaraam aysan noqonaynin waxaa laga qaatay usuuliyiintu ka qaataan jawaazu naskhi اlxukmi qabla alcamali bihi in xukumka la nasakhi karo intaan weli lagu dhaqmin konton saaad baa nabiga loo soo dhiibay isagoon weli aan la degin dhulka aan la tegin oon dhaqan gelinin ayaa qayb laga riday toban baa la riday toban kale toban kale toban kale sidii loo wada shan baa laga soo reebay waana daliil xoog badan wey waxaa kaloo laga qaataa fadlu sayri biاleyl calى الnahaar habeenka in la lugeeyo oo la safro inay ka fiican tahay maalinkii in la boqoolo sida haddana nabiga calaykum bidulja faina alarda tutwa bileyl guuraha ogaada iyo inaad habeenka yaastaan maxaa yeeley habeenka dhulkaa laduba oo la yareeya sidaa darteed baa nabiga habeennima maalnimo lama kicinin habeenimaa la dheelmiyey subxana ladi asra bicabdihi leyla nahaaran lama dhihin marka habeenku inuu agga socodka ku fiican yahay maalin kaga fiican yahay ayaa qisada kamida laga fawaaideeda sidaa darteed ba nabigu cibaadadkiisa badankood habeen bay dhici jireen safarihiisa badankood habeen bay dhici jireen hawlaha inta badan uu qabanaya maamulka habeen buu nabigu qaban jir sal slam dhaqankaas waa lahaa waxaa ka mid ah a qisada altajribatu aqwa min alcilmi اlkaiir nabigu sal slam kaana aclama min muusa ayib wamaca dalika abu muusa markuu hayay ictamada cala tajriba hortaabaan dadkan tijaabiyey khibrad baan u leeyahay waan soo dhaqay waa ku soo rafaaday anaa ku soo faramudhaxay buui nebi maxamedow cilmigaada badan iyo aqoontaada u kaadiyo warkayga qaada buu maxaa yeelay nimaan dhulmanin dhaaya male anugu dhul baan marayba hawl baan hayaa waxbaan soo dhaqay waxyigan iyo cilmiga badan iyo adugu karaamadan u kaadiyo tajribada iga qabsa buuhi hawsha anaa tijaabiyey wadaadaha marka baaxurada la fadhiya ee sunanka iyo saxaaxaynka iyo mxuu ahay fiqiyaadka iyo meel dhigtay la fadhiya tunjiha ku fadhiya wiilka labaatan sana dagaalamaya baa ka khibra badan isku baab ma ah ninkan shan sana la liicaya qoriga ayaan khibradda caskariga iyo la dagaalanka gaalada iyo mu'aamaraadkooda iyo shirqoolkooda iyo ummadda danteeda weydiinayna iyo masiirkeeda jihaad oo weydiinayna asago waxaan lena noo baaxuuri hawsha noo wad fa inaa qad jarabna alamra qablaka weye waan tijaabinay ayb marka atajriba xaafidka odhanaya hawlaha ina xuseen aadan ma ah waa xaafidka odhanaya altajribatu aqwa min alcilmi اlkaiir ayib iyadaa ka xoog badan waa la ictimaadahaya qisada muusiya maxamed baan laga qaata alayh الsalaatu wasalaam waxaa ka mid a taxkiimu اlcaadati maa lam tukhaalif sharca caadada iyo dhaqanka in lagu kala baxo haddaanan sharciga khilaafin maxaa caado ah nin walba ninkuu ka xoog badan yahay ee ka cimri dheer yahay ee ka caafimaad badan yahay inuu oga gegsi badan yahay dhibaatooyinka mata mise ma ah haddii qoomu muusa oo naga awood badnaa oo naga cumri dheeraa oo naga caafimaad badnaa ay salaado xamili waayeen ummaddeenoo ka daciifsan oo ka tag maxaad moodaa wey caadadu waxaa weye ninba ninku ka xoog badan yahay ama ka caafimaad badan yahay ama ka cumri dheer inuu dhaamo xagga dulqaadka iyo mashaqaadka iyo masaa'ibta u dulqaato ninka kaa xoog badan wuxuu xamili waayena adigoo tabariyo tag ma xamili wixii naadira waa gooni wey marka caadada lagu kala baxay muuse ummadda ummaddiisii buu asal maqiisu caleyhi ka dhigay ummadda nabi maxamedna farac buu ka dhigay ayib alcila ljaamic w bashar waa ducafaa ay yihiin aqwa ahaa ee qawiga ahaa wuxuu xamili waayey adcaf kuma xamili kara waxaa ka mid a fawaaidda ku jira mxuu ahaayey qisooyinkan aan soo maray atambihu biaclaa cala aladnaa in muxuu ahaay shayga aclaha lagugu tuso midka mxuu ahaay liita lagugu tuso oo maxaa yeelay qowm muuse wuxuu yii tolkay waan tijaabiyey xukumkanaan u bandhigay waa qaadan waayeen haddii ayagoo marka sarreeya xagga awood iyo cilmi iyo cimri iyo caafimaadba ay xamili waayeen kuwii ka liita ka yaraa warkoodba joojig waxaa laga qaatay aliktaaru min su'aali illahi subxaana wa tacaala ilaahay baryadiisa in la badiyo odan mxuu aha dhihin ilaahay dhowr koor baryo waxba iga soco waa iska daynhaya nabigu waa noqnoqday isagii jibriil waa noqnoqdeen ilaahay waa la baryi waa la ilxaaxin su-aasha lagu celcelin ka samri mayso daba taagnanays meelun bay kuu geli ducada ayada ama aakharaad ku heli ama adduunka baad ku heli ilaa maanta ogaa baahibadanta laga inaad akhra ku hesho ama diiwaankay ku geli ilan ducada nabigu aqbalkeedu afar qaybood buu ka dhigay markaad ilah wax weydiisato ilah waa ka aqbalhaya qaabkee laakiin rabbi u aqbalaa dhowr qayb in balaayo kugu soo socoto odan ka warqamin rabbi kaaga difaac musiibo weyn oo soo socotay baa ducadii iyo baryadii aad aggaada u waday lagu celinaya warba ooma haysidba sidii odayga soomaaliyeed asagoo maqrib tukaday yaa la gelian waa la qaaday wiilkii curadka la joogan waa la dilay ayla dayraa soo dhaday maxaa jira baa li maqrib buu ka baxay isagoo yaasima akriso wardinahaya la sheekh hebelow he aw hebelow geeliina waa la qaaday col baa galay raggii la joogan waa la laayay oo wiilkii curadka ahayee dhashay waa la dilay ina lilahi wa ina ilahi raajicuun balaayadaas ooan yaasiinma ka akrisana talow maxay ga soo reebi lahayd buui geel la qaadi wiilma hadda ku urursatay reer kale waa dhaqan yahaybu reer kale waaba dhaqan yahay carruurtii baa joogta islaantii arigii baa foofaaya locdii baa joogta waxba nagama maqna buui intaa allah nagaga ekay wiilkiisa waa xawaashi waa ka samray yani waxaa weeyaan balaayadu kugu soo socotay musiibo baa ilaahay kaaga difaacaya labo diiwaankaa lagu gelin ajirkiisa lagu qorhaya ilahay baa dantaada yaqaana aduu oog hadda kodol kugu taagan baad la cabaadaysaa maslaxadada khaaliqu ku abuuraa kaa yaqaano maalinka qiyaama ood oga baahi badan tahay baa diiwaanka lagu gelinaya aakharaad fay lagu keeni intaasu ajir baa ku ilahu maanaan shaqaysanin maagi heblo baryadaad barsoganaha waa ka hawaabkeeda qaalamantood u baahan tahay iyo in lagu mxuu ahaayey lagaaba aqbalo ayada lagu siiyo laftirkeediba in lagu siiyo oo ayadi lagaaba aqbalo qaab badan loo dacdo loo aqbalaayo marka hala celceliyo waxaa kaloo laga qaadanaya fadlu shuura in lala tashada dadka ahlu khayrka iyo aqoonta leh fadligiisa nabi muuse markuu talada soo gudbiyo oo uu nabiga u gudbiyo nabigu wuxuu la tashanayey jibriil jibriil marka waa asna waa gudbinay waxaa kaloo laga qaadan fadlu istixyaa xishoodku inuu qiimo badan yahay nabigu markuu dhowrka hor noqnoqday oo noqnoqday oo noqnoqday marka shanaad an shantii sala marka lasoo reebay muuse wuxuu hi shantan waa badan tahay noqo ilahay ku noqo ilahi waa raxiim shanta qayb ha lagaa dhimo saddex ha lagaa gooyo laba ha lagaa gooyo nabig wuxuu hi inii istaxyatu min rabbi intaanaan ku qanci oon qaadanaya waxaa ka mid a fawaaidda waa faaidii afariy tobnaad baan filaya ama shan iyo tobnaad taqriiban badlu الnasiixati lilkhalaa'iqi wain lam yaطlubuu in nasiixada la talinta loo khayrmino oo talada la siiyo ruuxa muslimka ah isagoon kaa cotaninba nabilaahi muuse talooyin buu bixiyey wax ku oola uuna anfacay aakhriya adduunba cid la tashatana ma aysan jirin markuu nabigu soo maray maxaa lagugu soo fardeelay konton maada farda calayka rabuka khamsiin khamsuuna salaa baa la isaaray mi aha waxaa le hawsha ukaaday ruuxa muslimkaa asagoon kula tashanin oon waxba ku weydiinin oon kuu bandhigin haddaad og tahay inay sidaa uu yeelay laga khayr badan yahay waa la talin hada min addiin fawaaidda dhowrka ah ayaa qisada ku jirta falama asbaxa rasuul hmm. dhinta markaad dhintaan oo sama tagtaan baa idin kaalmaysanayna intaad dhimataan sanada lixaad aad tagtaan waa soo marayna insha allahu tacaala falama asbaxa rasuul اlah rasuulka ilaahay markuu waabariistay fii qowmihi tolkii uu ku waabariistay akhbarahum wuxuu u sheegay bima araahu اllahu caza wajala min aayaatih ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu soo tusay nabigu markuu soo waabariistay markii lasoo celiyey oo masjidulxaram lagu soo celiyey ayaa bashariya lagu soo celiyey marka hore khadka laga saaray inuu bini aadam caadi yahay iyo khalq aadamuhu awooddoodii iyo basharnimadoodii baa lagu soo ceshay inta horeo dhan hawu ku jiray khadka waa laga saaray awooddii bini aadam waxaan ka duwan baa lagu xidhay markuu nabigu maka yimid ee waagu u bariyey haddii xukumkii in la sheego waa waajib oo xaqi la gudbiyo qureyshna inay beenin nabigu waa hubaa in badanoo ka mid a nabigu aad baan u walbahaaraybu fa asbaxtu maxzuunan waxaan waabariistay anoo walbahaarsan ahbarahum wuxuu u quraysh iyo muslimiinta qaybo ka mida muslimiin ba ku gaaloobay muslimiin ahaa oo ahlu khayr ah baa gaaloobay qadyadan ku gaaloobay nabi miya dhaqaaqda waa lagu dhelmi diin ba lagu soo dhab bika bay yidhahdeen wax suuragalaba ma ahaba suuragal ma mush macquul mush macquul bay ku tageen mush macquul iska ilaali weliga halis weeye mush macquul iyo maxaa yahay ti ingiriiskiina impossible weye iska ilaaliya ayib impossible weye iyo mxuu ahaayey mush macquul aada iskaga suuragal ma aha ayib hawsha iskaga khatar wey abarahum llahu ahbarahum wuxuu sheegay bima araahu allahu caza wajala min aayaati alkubraa aayadihii waaweynaa ayaa lasoo tusay buu alla u sheegay muslimiintii iyo dadkii gaalada ahbaa gaarhsiiyey fashtada waxaa daraaday takdiibuhum beenintooda lahu rasuulka ay beeniye waa ka darayba iyo wa adaahum dhibkoodii iyo wa daraawatum mamanaantoodii caleyhi maca alwalaci waa adoo ruuxii dhibahaya weliba inaad dhibtana ka helaaya waad ku fakiran tahay inay nabigu ku fakiran yihiin iyayba keeneenba waag gabanhaye wa sa'aluuhu daraawadu wadadan waxay ka cabiraan waa balwad inuu shay ku noqdo ina lilaxmi daraawatan ka daraawati alkhamr sida cumar odhan jira khamradu waxay leedahay laqabsi iyo qabatin sida eh, cafwan hilibku hilibku hilibka idaha wuxuu leeyahay buu laqabsi iyo balwad sida khamrad kale ah yani khamrada iyo sigaarka iyo jaad markaad barato sun baa ku jirto sunta ayadaa ah haddii kor og soo jiidi inaad aad cunto ood wii aad hesho aad doonaysaa maba xamili karti inaad dayso in ilahay ba kaa badbaadiyaan marka nabiga dhibkiisiiba caada ka dhigteen marka dambe wayba qabatimeenba ayb wasa'aluuhu waxay weydiiyeen suubanaha an yasifa lahum bayt almaqdis nabigu waxyaabaa wax ku fahmi karaan baa loo sheegay oo fara badan nabigu marka dambe uu soo noqday ee buraaqi lasoo saaray buraaqi marka lasoo saaray y nabigu ayagoo aada u ordahaya iyo waxay soo mareen safar quraash ay lahayd oo beytulmaqdis ku maqnaa ee shaam raashin waday iyo geel fara badan socday bay meel ku soo mareen ayib weliba nabigu sal slam safarkii oo meel fadhiya bay dul mareen nabigu intuu degay yuu dhiil iyaga muxuu ahaayey biyo ugu jireen intuu ka qaaday biyihiibu cabay dhiilkii nabiga ooman biyihiibu cabay dhiilka wax yarbu ku reeb uu daboolo halkiisiba ugu celiyo dhiilku eberay arkeen xawliga lagu socday geeli baa diday riti baa fakado la arki waayo ayib ayagu waxay yidhahen ma waxaana maray ma maay ma shimbiraan ma dabaylba way garan waayeen dabayl kaba daran hade wax ka orod badan wey ritigii fakaday ay nin baa intuu baxay buu geeli soo ururiyo doondoonay riti arki waayey nabigaa u dhawaaqo ritiga waka halkaasuu daaqaya ritiga hebel ah soo qaad balaayi jin baa kula hadlaysa ratig buu soo ceshaday iyagoo yaaban war waxayna galay muxuu ah ee biyihii naga cabay ee geeli kala didiyey ee haddana nala hadlay iyagoo yaaban baa la iskaga tegey maka yimid oo u warramay hawsha waa inkireen wuxuu lahaa inkirina hawsha ayadaa calaamada kow horta safarkiinni xalay waxaan ku soo maray meehebla iyagoo ku furtay waxaa ka horraysay inay meehebla ku soo furteen waxay soo degi doonaan meelhebl iyo meelhebl waxayna soo geli doonaan meelheblaya amin barinka duurka hortiiba iman doonaan safarkii soo socday inta meeluu kusoo furtay shaam ilaa maka inta udhaxaysay meelhuu degay iyo maraaxiishuu ku furtay iyo maalinkay soo geli doonaan buu sheegay weliba ritin may ah oy laba xarshimood mandadood saaran yihiin madmadow baa soo horayn doona war intaabaqaatuha degdegina waaa l waa ku jabi meeshu ku jabi lahaa weeye inuusan nabigu weligii shaam tegin oosan baytmaqs uusan tegin waa og yihiin marka intaasoo dhan intaad qaataan dhibka daaya aaniyan baytulmaqdis iyo waxaadn ugu imtixaana xijru ismaaciil buu nabigu dhex fadhiya markaasaa la ha saa miya bal tilmaan niman yaqaana horta iminku nabigu intaa sheegay nin afka duuba nin dhegta dhabanka gacanta dhabanka saara nin sacabeeya saa yeeda waa wareey waryaa war muxuu sheegay war muxuu yidhi nin gacmaa isla dhaca iyo nin afka duuba xaggaa usii jeesada iyo nin dhaqaaqo ordaba ninaan xoogaa warya hordiye ninku waxbuu sheega waxaan ka dhahna imtixaan baa loola joogsaday baytulmaqdis iyo masjid alaqsa tilmaam baa lay nabigu waa tilmaamay baytulmaqdis buu tilmaamay caddeeyey markuu nabigu tilmaamaha qaarkood marahay yaa mugdi baa msaaidka nabiga lama soo wad wareegay ayib habeenkaas ugu horreysay intuu arkaybu si fican oga warramay markaasay meelo uusan nabigu si fiican u fiirin bay su-aale ka weydiiyeen nabigu wuxuu yihi kurbad waxa qabatay weligay aan qabanin fi taariikh walbahaar waxaa igu soo degay bui aan weligay igu soo degay markaasaa ilaahay baryey niyada ilaa moogta ayuu ilaahay ka baryey isla markiiba waaa loo intii lasoo qaday bayt اlmaqdis suura life laga bixiyey baa la keenay duuna daari caqiil abi aalib yaa la keenay guriga caqiil oo kacbada saara masjidka u dhowaa meel ka sokaysaa lasoo dhigay t v waaa loo daara nabigu rabbaani o life loo daaray kaa ka waran waa la tusaa intii la wareejiyo nabiga asagoo arkaya fawasaftuhu wa ana andur b sl sl waxaan tilmaamay beyt اlmaqdis iyo masaajidkii anoo fiirinayaan tilmaamay qraysh waxay yidhahdeen ama alwas faqad asaab bay dheh tilmaantii boqol boqol wuu keenay dheh haddii maas dhiibtaan ma jirto yeeli mahayaan tilmaanama boqol kiiba boqolkeen ama xaqa ku habso nin shaydaan wata balaaya wadata waxaa la yidhi taasi garanaya laakiin awrtaan ku baxaynaa awrtaan ku kala baxaynaa waxay markii awrta nabigu intaa u sheegay dhen su-aal baan ilownay waxaad noo sheegtaa geela tiradiis intuu dhan yahay imisa riti wey nabigu waa u sheegay maxaa wada saaran wuu u sheegay ha sheeg baa ragga la wada intay dhan yihiin rucaadda wada sheeg nabi rucaada maanan tirsanin waa qosaaa wuu fashilmay baa l ilaahay iga fayd waa loo tiriy waa waa intaasu nin hebel iyo hebel iyo hebel wey nabigu ka sii daayey waxaa ka dhacday rucaaddi geeli wuxuu waday maalinkay soo geli intay soo baryeen waxaa l maka dusheeda maalinku nabigu sheegay baa la suglaya waagi inuu baryo maalinkii marka la gaaray baa laga baxay mako dhan dadkii o dhan baa yaacay waxaa la tegey banaanka mak waa la sugahaya xilli ay qoraxu kululaa duurkuna soo dhow yahay rag baa noqdo ahay maxamed waa awrti lama hayo bes munhazimiin o dhan baa buuqay nima warkaadi duhur lama gaarin aynu sugne yaa awrtu soo baxeen waa laga hortegey ritigu nabigu sheega u horeeyay mayga ah labadii mandadood baa saaran ninkuu sheegay baa wadixo dhan waa sida ah waa orti waa iskantay saaxir wey waba ka dhegeysan mayno saaxir wey meel loo wada garan maysa dadkaasi waa dad balaayatimogta maxaa saaxira ayib waxaa la yidhi habeen dhaweyd ninkood meel hebla jiifa ma laydan galay ha dhiil aan dhiganayna caanaan dhiganay waana laga cabayey biyo haye waxbaa nagu korkan xoog ku awrti baa geeli baa kala diday riti hebel ma weydeen ha yaa idan tusay ruux baa noo dhawaaqoona tusay ma garanaysaan garan mayna yidhahdeen wuxuu dhan baa iskeen laakiin diidahade maxaa kitaaba la diiday baa ka warkii gaalnimada ah warkaasa la soo istaagay wa sa'aluuhu nabiga weydiisteen an yasifa lahum inuu u tilmaamo bibeyti اlmaqdis fajallaahu اllahu lah ilaahay baa u fayday xataa caayanahu ilah indhaha saaray ila nabigu indhaha saaray baa rabbi u fayday faafiqa wuxuu guda galay nabigu yukhbiruhum inuu oga waramayo beyt اlmaqdis iyo masjid اlaqsa can aayaati tilmaamihiisi iyo calaamaadkiisi jamcu aaya walaa yastaiicuuna aysan awoodaynin an yaruduu inay naqaan caleyh cala rasuuli shayan waxba ay ku naqaan tilmaan kasta nabigu waa keenaya waxaasaad been ku sheegtay taasaad ku khaldantahay ma laha ma odhan karaan baa dee nabigu waa ku habsaday kulligii wa ahbarahum nabig wuxuu u sheegay can ciirihim safarkoodii kolonyadii soo socotay alaabta waday ba oga sheekeeyey fii masrahu nabig markuu sii socdayba iyo warujuuc markuu soo laabanayaba mar kole uu sii socday meeshay marahayeen iyo markuu soo noqonayaba wa ahbarahum wuxuu u sheegay can waqti quduumiha xilligay soo geli doonta maka ima doonta u sheegay wa ahbarahum wuxuu u sheegay quraysh can albaciir aladii yaqdumuha ritaga u soo horeeya ee hogaaminaya ee horaadka mxu horyaalka ah, hawshoo dhan waxay ku gabagowday nabigu siduu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh axaadiistaas way sugan yihin sheekh aad buu silsilada qaybta u dambaysa almujalad asaabic buu kaga hadlaa ku faafaya qadiyadan ilaa saddex safxo weeye kaga hadlaa matnigan alisra almicraaj mujalad asaabic laga akhriyo waana xadiis saxiixa weye dad baa ku gaaloobay saxaabo muslimiin ahaa oo khayr badnaa yaa qaadan waaye hawsha ayada ah masafar baad sii martay oo aad caana ka sii cabtay oo ka soo noqotay ood geeli tustay oo oo baytulmaqs ka soo noqotay oo cirkaad aaday howlahaas waxaan qadan kar lama jiran mush macquul fa kafaruu fardada naasu miman kaanuu aamanuu bihi wasadaquuh dad muslimiin ah oo nabiga rumay oo raacay baa ku gaaloobay qaybo ka mid a ah intaan bederba la gaadin bay dhammaadeen oo gaalnimo ku dhintay murtadiina qaybana iyagoo murtadiin ay ka soo qayb galeen dagaalkii beder markaas abujahla la laayay ilaahay baa marka khaatimada suubiye khaatimada rabbi inuusan ka hadlayn rabbi ka biri subxaana wa tacaala falam yazidhum uma kudhinin daalika arrinkaas ilaa nufuuran baqasho mooye iyo carar nufuur xaqa inay ka didaan xaqay ka fiigahayaan waa ka majoogobahayaan waa ka didahayaanba wa aba aalimuuna gaaladu waxay diideen ilaa kufuuran gaalnimo daalimintu waxay mushrikiinta loo jeeda ilaa kufuuran gacansayd hadba ay ku gacansaydaan wax kale waa lagu kari waayey faslun fasalkan waa dheer yahay waxay la inta inaynu ku daynaa hada bilahi towfiiq